bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmuؤalifu raximah اllahu tacaala faslu wman istaxdaثa milka amatin xaruma calayhi اlistimtaacu biha xataa yastabri'aha faslun fii axkaami اlistibraa'i istibraha axkaamtiisii caddaynteediibuu u fasal yahay alistibraa' lugatan طalabu اlbaraa'ati waay ta'dii dalabkaa ku jirto baraa'a dalabkeed sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa tarabbusu اlmar'ati naagta sugashadeeda ay sugato ama la sugtaba bisababi xuduudi اlmilki fiiha milki cusub oo iyada dhexdeeda la milkiyey oo soo darriyey dartiis loo sugto ow zawaalihi ama milkigaasoo zuulay darteed canhaa xaggeeda uu ka zuulay loo sugto tacabudan ama iyadaba ay u sugato tacabudan tacabud ahaan ow libara'ati raximiha min alxamli ama riximkeeda oo laga eh, inuu ka beri yahay eh, xamli la ogaado oo saa darteed loo sugta yani istibraha marka wuxuu kuu sheegay eh, laba sabab inuu leeyahay ayaa hadda shaarixan uu ishaaray tacriifkiisa uu ku sheegay in milki soo tajaduday oo soo ziyaaday oo soo cusboonaaday oo maalan naagtii xor bay ahayd waa la milkiyey ayb oo dagaal iyo wax la lagu soo qabtay addoonay noqotay qof muslimiinta ka midaa la siiyey waxaa weeyaan marka tajadud waaye oo eh, ama xuduusulmilki fiiha iyadii marka in la milkiyaa dhexdeeda kusoo darisay qofkii marka milkiyey waa sugaa intay cabaar hal xayd intay ka hesho oo la ogaado raxmkeeda inaysan waxba ku jirin amaba tacabud ahaan ayb yaa loo yeela ow zawaalihina waxay tahay sababka labaad milkigii baaba zuulay waa xorowday waa xorowday ama ninkii iyada lahaabaa ilmo ka dhashaday waa dhintay ninkii iyadii xoray noqotay istibraal laga rabaa marka ayb labadaas shee marka uu ku sheegay ayb تربص المرأة بسبب حدوث الملك فيها أو زواaله عنها تacabudana loo suganaya أو لبراءaة رaحمiha miن الحمل ayb أحكaaمtaas buu rabaa marka inuu ka hadlo ayb sada labadaasuu ka dhigay laakiin marka la tafsiiliyo oo yaعnii si loo fahmo aad loo loo loogu fiirsado afar suuro ayuu istibruhu waajib ku yahay afar suuro suura waxay tahay intiqaaluhaa min xuriyatin ilaa riqin xornimay ka soo tagtay addoonnimay soo aaday istibraa laga rabaa waa waajibaa intiqaaluhaa min riqin ilaa xuriyatin cagsigii tii haddoo ayb addoonay ahayd xor bay noqotay cidqi baa soo kordhay ama waaba xorowdayoo waxay ku xorowday ninkii ninkii iyada lahaabaa dhintay mustawladana waa ahaydoo waa laga dhashaday ayb tan saddexaad waxay tahay intiqaaluhaa min riqin ilaa riqin addoonnimay ka tagtay addoonnimo kale aaday say ku dhacay marka middaas iyadoo addoon iska ahayd ayaa ninkii iska lahay waa iska gaday nin kale ka gatay ayb amase waaba la dhaxlaybo ka laga dhintay iyadoo maal la leeyahay oo kalea laga dhintay milkigii waa wareegey wuxuu u wareegey qof kale welina addoonnimadii baa baaqi ah xornimo iyo addoonnimo laga kala wareegay ma jirto suuradaasna waa waajib istibraha isagana oo haddaa addoon nin ka soo gadato adiga iyadoo addoonna suuqa la keena soo iibsato istibraa lagaa rabaa iskagama raaxaysa istimtaac iyo jimaac midna ma iska samaynaysa adoon istibrihii marka la imaanin xaaladda afaraad waxay tahay tajadudu xilli wad'ihaa lisayidihaa sayidkeedii inuu wadiyo ama uu jimaaco ayaa usoo cusboonaaday oo markii hore xaaraanay ka ahayd inuu sayidkeeda u tagaba naagtan say uga ahaydna addoontiisay ahayd nin buu ku mehriyey addoon kale ayuu ku daray naagta iyadoo nin kale gogol u joogta sayidkeeda ma jimaaci karo xaaraanay ka tahay markuu ka taga marka oo lasoo furo oo ay soo furaan e, sayidkii uu soo furo ninkii e, sayidka uu ku daray uu furo naagta kadib marka waxaa imaanayso ee sayidkeedii ay u soo noqoto wuxuu samaynaa istibraa oo hubsanaa rixmkeeda intii hal xayd ah hal jeer hadday xaysho bis waay ka bacdi ayb waa iskaga istimtaaci karaa waana iska isticmaali karaa markaas wixii ka dambeeya tanna marka waxaa la yidhaha tajadudu xilli wad'ihaa iyada in la wadiyo oo la jimaaco ayaa xalaalnimadeeda soo cusboonaatay awal xaaraanay ahayd hadda waa soo cusboonaatay afartaas suuro istibruhu wuxuu ku yahay waajib ayb sida marka labadaanaynu soo wada hosgelayaan wax dhanba ayb waman istaxdatha qofkii soo cusboonaysiisto milka amatin addoon milkigeed xaruma calayhi oo yacnii addoon buu soo milkiyey xaruma calayhi korkiisa waxaa ka xaaraam ah al ku raaxaysi bihaa iyada uu ku istimtaaco iskaba dhaafba wadi istimtaac baa ka xaaraam ayb xataa yastabri'ahaa intuu ka hubsaday raximkeeda in kaanat haddii ay tahay iyadu min dawaati اlxaydi kuwa xaydo bixaydatin buu ku hubsanayaa hal xayd ayb yastabri'uhaa wuu hubsanayaa raximkeeda bixaydatin hal dhiig wain kaanat haddii ay tahay min dawaati shuhuuri bilaha kuwa u ah naagaha bilaha ku tirsan jiray hadday tahayna waa aayisadii iyo sakiiradii iyo kuwaas bishahrin bil faqad oo keli ah hal bil keliya unbaa marka istibriheedu uu yahay yastabri'uhaa wou hubsanayaa bishahrin bil faqad wa in kaanad haddii ay tahay min dawaati alxamli uurkuwa u saaxiibka ahna oo markuu soo milkiyey ama lasoo qabtay la siiyey uur bayba lahaydba maxay marka istibriheedu muxuu noqona bilwadci biwadcihi uurka in la dhigo oo ay dhigto ayb intaasna marka wuxuu ku sheegay sababna waa sheegay min asbaab اlistibraa istibrihii waxa uu noqonayo muddadiisiina waa ka hadlaynaa hadday tahay kuwa xaydo hal xayd hadday tahay kuwa bilo ku tirsado hal bil hadday uur leedahayna waa uurkaasoo ay dhigto waidaa maata haddii uu dhinto sayidu umilwaladi umulwaladkii sayidkeedii haddii uu dhinto istabra'at nafsahaa nafsaddeeda ayay u baraa'a dalbaysaa kalamati sidii addoontii oo kale ayb umulwalad waxaa la yidhahdaa mustawladada addoonta sayidkeeda oo wax ka dhashaday oo iyada sayidkeeda milkulyamiin ugu tegay ilmay u dhashay lama gadi karo lama hibay karo waa iska joogaysaa markii isaga uu dhintana waxay noqonaysaa xor markaa sayidkeedii ou dhinto marka istibraa laga rabaa iyada ee ciddo dheeroo ma tirsanayso afar bil iyo toban iyo ma iyado zawjo ma aha zawja taasoo kale tirsato ayb waxna ma dhaxlayso inaysan zawjo ahayn waxaa ku tusaayo umulwalad sayidkeeda waxba kama dhaxlaysan wax ma dhaxasho marka haddayna waxna dhexlaynin waa inaysan xor ahayn markii hore addoon ay ahayd markaan mawdkii ay ku xorowday ayb raasumaalkayna ka xoroobaysaa iyada haddii ay marka xornimadeeda hesho istibraa laga rabaa liannahaa intaqalat min riqin ilaa xuriyatin ayb hal xayd bay suganay hadday uur leedahay inay dhigto haddii xayd ay ka quusatayna hal bil ka bacdi waa iska guursan kartaa waana la <coughs> zawjkeedana markaas wuu u tegi karaa ayb marka middaanna sabab damba waay laba sabab buu isagu marka meeshaa ku sheegay waman istaxdaa milka amatin waa tii lasoo gatay addoon bay iska ahayd waa lasoo gatay ama sabyi ayaa lagu helay sabyi ayb middaanna waxay tahay waa midii intaqalat min riqin ilaa xuriyatin ayb tajadud lwad'i duusan aad uga hadlin marka isagana tajadudu xilli waihaa ayb faslun fi اradaaci fii axkaami اradaaci nuugmadii axkaamtiisiiba u fasal yahay marka sunnadan istibrahana waxaa laga qaataa caam awdaas eh, ibnu cumar xadiidkiisii iyo ayaa laga qaataa oo uu reebay in naag lasoo qafaalay layskaga tago isla markiiba ilaa rixmkeeda laga hubsado ayb faslun fi radaaci fii axkaami اradaaci nuugmadii axkaamteedii caddaynteediibuu u fasal yahay alradaac marka waa bifatxi raa wa bikasrihaa ridaacna waa la dhahaa waa axkaam marka nuugmada u gaar ah axkaamtan dhexdeeda wuxuu uga hadlayaa saddex rukni murdic iyo radiic iyo laban caano la nuugay ayb caanaha iyadu waa iska waa la garan karaa waxay shuruudaha badan ku jiraan waa murdica iyo radiica ka nuugaayo iyo midda midda la nuugaayo ayb marka murdicu qofka wax nuujinaayo waxaa shardi ah kownuhu kownuhaa imra'atan inay naag tahay baa shardi ah kow tan labaad waxay tahay kownuhaa balagad tisca siniin sagaal sano inay gaartay iyadana waa shardi kale ayb sagaal inay gaartayna waa shardi oo hadday ka yar tahay maya waxba ma ka xasilayaan marka ay nuujinaysana kownuhaa xaala infisaali اllabani minhaa xayatan markay caanaha laga nuugaayo ay ka imaanayeenna inay noolayd nacam saddexdaa shardi baa murdica ay u leeyahay radiica midka nuugaayo isaga kanaa marka shuruudo badan kow cunuga nuugaayo kownuhu xayan hadduu nool yahay unbay saamayn leedahay nuugmadiisu laba waxaa weeyaan duuna alxowleyn waa inuu laba sano ka yaryahay nacam haddii laba sano uu ka weynaado nuugmadiisu waxba ma xarimaysa nacam ayb oo xadiidka nebiga salى اllahu عalيه wali wasalam wuxuu ahaa inama alradaacatu min almajaacati nuugmadu waxay ku ansaxdaa ama ay ku jirtaaba min almajaacati baahi darteed tan loo nuugo cunuga laba markuu ka yaryahay buu caano naas u baahan yahay baahi u qabaa nacam oo ilaa qof weyn oo ka maarmayba toddoba jir iyo toban jir iyo labaatan jir nuugmada uu nuugaa ma u nuugaayo majaaco maaha nuugmadiisu nacam riwaayo kalena waxay leedahay nuugmada xarimaysaa waxay tahay maa fataqa alamcaa wixii mandhicirada iyo dhex galo oo ilmaha marka ay waanshaza laxma laftana koriyo marka nin weyn laftiisu waaba korsan tahayba caano u nuug waxba male xadiid muslim ku suganaa jiro oo naag rasuulka sala allahu alayh ali wasalam ay u timid ay tidhi inna saaliman wuxuu gaaray balaqa maa yabluqu rijaal annaguna nala noolaa xijaabkii baa soo degay waana ku dhibtoonaynaa saasoo kale ay sheegatay markaasuu nebiga sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi ardiciihi taxrumii calayhi nuuji waad ka xaaraam noqonay markaasna ayb xadiidkaas marka culimmadu waxay dhahaan waaqacatu cayn weeyaan laa cumuuma lahu cumuum male marka waaqaca mar dhacday oo xaalad nebiga laga fadwo dalbay oo baahi loo sheegtay ayay ahayd baahidaasaana fadwadaas ay ku saabsan tahay bis amaa xugun caam ah qof weyn hadduu nuugo in ay taxriim keenaysa maya inama alradaacatu min almajaaca waa xugunka caamka ah amaa xugunkan waaqicatu cayn waayo cumuum male isaga ayb cumuum lagama qaadan kara qaarna waxay yidhahdaan wixii daruuradaas oo kale yeesho waa dhici kartaa inay iskaga camal falaan ayb ayb marka qofka wax nuugayo radiica duuna alxawleyn laba sano inuu ka yaryaha shardi ah shardiga saddexaad waxaa weeyaan inuu nuugo hamsa radacaat an turdicahu hamsa radacaatin mutafariqaatin shan jeer oo kala tagtagsan inay nuujiso <coughs> ayaa shardi ah ayb marka inuu afka gashto naaska shardi xataa maahane haddii shan jeeroo kala gaar ah loo soo liso oo uu caanihii cabo laba sanana uu ka yaryahay waa caanihii waa nuugay umbaa la dhahayaayb shan jeer oo kala tagtagsan marka kala taganaanta maxaa lagu qiyaasayaa curfiga un ayb <clears throat> cunugii marka waa jaqay waa nuugay waa nuugay waa ka jeestay waa iska nacay cabaar buu iska cayaaray ama waa haddana waa ku soo laabtay dii marka uu caanihii markii hore ka cabay oo uu ka jeestay jeesasho marka ah uu uga jeestay ka tegis uu ka tegaayo haddana uu ku soo laabto hala xisaaba marka mar labo saddex saas ayb laakiin kanuu ka tegey naaska kaleu u gudbay may waa hal un halkii nugma un iska socota markaaswahaadi un curfiga ku xihan ayb shan jeer marka inuu nuugo xadiidka nebiga wuxuu ah sala allahu alayh ali wasalam khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna shan nuugmo oo la yaqaano waxbay xarimayaan taxriimay keenayaan xadiid kalena wuxuu ahaa laa tuxarimu almasatu waalmasataan hal mar afka uu gashto iyo laba mar afka uu gashto wax ma xarimto marka hal iyo labo wax ma xarimaan culamada qaar marka waxay dhahen saddexa taxriimku marka uu ka bilaabanaya iyadoo xadiidkan mafhuumkiisa la qaadanayo laakiin manduuq kalaa jira marka mafhuumka intaan la aadinba manduuqaasi waa maxay khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna naskaas marka labadii ma xarimto laakiin shanta taxriimka u ka bilaabmaa man waagii hore toban ayuu ahaa jiray shan baa lagu soo nasakhay marka muslim sida uu warinayo ayb tan afaraad waxay tahay an yasila allabanu ilaa jawfihi caanuhu waa inay calooshiisa gaaraan ayb taa marka see lagu ogaan karaa inay gaareen waxaa lagu ogaan karaa soo laqlaqaaya marka la arka nacam anigu dhaqdhaqaaqiisa waa la fahma ayb shuruudahaasaa marka uu leeyahay radiica cunuga wax nuugaya ayb waxa la nuugayana waa inay caano yihiin dabcan waidaa ardacat ilmar'atu haweenayda hadday nuujiso bilabanihaa caanaheeda waladan cunug yar ay nuujiso laba jir ka yar saara radiicu kii nuugay kii la nuujiyey wuxuu ahaanayaa waladahaa waladkeeda bishardayni laba shardi buu ku ahaanayaa midkii yacnii la nuujiyey ayb laba shardi buu yidhi marka axaduhumaa labada shardi midkood an yakuuna lahu inay u ahaato duuna alxawlayni laba sano ka yar inay u ahaato isaga yacnii laba sano uu ka yaryahay wahaanii kan labaadna an turdicahu inay nuujiso khamsa radacaatin shan nuugmo mutafariqaatin kala tagtagsan shan nuugmo kala tagtagsan markaa inay nuujiso wayasiiru zawjuhaa wayasiiru zawjuhaa ninkeedana wuxuu ahaanayaa aban aabba ayuu lahu isaga u noqonayaa ninkii caanahaas iska lahaa oo sababta u ahaa inay yimaadaan oo naagtan marka irmaaneeyey aabbuu u noqonayaa cunugaas naagtaas muugiyo ayb sawaa'an marka waxaa isku mida nikaax inuu ku qabay saxiix ah ama shubha inuu ku qabay nikaax oo isagu nikaax u malaynayo shubha ay ku jirtayba xataa intuu ku wadiyey uur ku yeelatay caano ku yimid ba ha ahaadaan aabba un waay markaas ilaa ilmaha ay ugu dhashaba ilmihiisa iska noqonayeen nikaaxa shubhada ayb laakiin zino hadduu markaasi uu uur ugu yeelay zino wax uga sugnaanaya male ila ilmihii ugu dhashaanba ilmo u ahaynba asagee ayb haddii marka sababka uu caanaha ay ku yimaadeen zino ay tahay ninkaasi naagta unbaa xurmada yeelanaysa laakiin nink waxba ma yeelanaya isaga ayb oo zinadu wax ay xurmo leedahay ma laha ayb wayasiiru zawjuhaa ninkeeda wuxuu ahaanayaa aban aabba ayuu lahu liradiici oo u ahaanayaa wayaxrumu waxaa ka xaaraam ah cala almurdici midii wax nuujisay korkeeda ataswiiju baa ka xaaraam ah guursi ilayhaa ayb wayaxrumu waxaa xaaraam ah ataswiiju guursasho ilayhaa iyada xaggeeda uu guursado ayaa cala almurdici tan markaasi wax nuujisay korkeeda marka xaaraamka ah wa ilaa kulli man iyo qof dhammaantiisoo naasabahaa iyada la nasab leh ayb wayaxrumu calayhaa iyada korkeeda waxaa ka xaaraam ah altaswiiju guursi ayb ilalmurdici ay guursato meesha soo idiin dhigeen ya saas leeyahay wayaxrumu waxaa ka xaaraama ah cala almurdaci kii la nuujiyey ataswiiju guursi ilayhaa naagtii murdicada ahayd inuu guursadaa ka xaaraam ah. wa ilaa kulli man iyo qof dhammaantiis naasabahaa ayb iyada marka la nasab leh ayb oo dadkii dhalay iyo wixii la xidhiira y muxuu ku dhigay adi muxuu ku dhigay wayaxrumu calayhaa iyadana waxaa ka xaaraama korkeeda ataswiiju guursi ila almurdaci kii la nuujiyey ay guursataa iyadana xaaraamka ah wawaladihi iyo ilmihiisa duuna man qof ka sokay kaana ahaaday huwa mankuba fii darajatihi darajadiisii aw amase aclaa dabaqatan ka dabaqo sarreeya minhu murdaci kii la nuujiyey yacnii meeshan wuxuu rabaa inuu kuu sheego radaaca iyo nuugmada maxaa ka dhashana radaaci waxaa ka dhalanaa iyo nuugmada qofka la nuujiyey isaga cunuga la nuujiyey waxaa ka xaaraam a naagtii nuujisay inuu guursado iyo wixii iyada la nasab noqdo la nasab noqdo marka maxay noqonayaan usuusheeda waa ka xaaraam furuucdeedana waa ka xaaraam xawaashideedana waa ka xaaraam ayb usuul marka waxay tahay naagtii adiga ku nuujisay hooyadeed iyo ayeeyadeed iyo waxaas dhan waa kaa xaaraam ayb furuucdiina waxay noqonaya ilmaha ay dhasho iyada waa kaa xaaraam oo ilmaha ay dhasho ama nasab ha ku dhasho ama nuugmo hooyo ha ugu noqoto nuugmo ha ugu noqoto hooyo ama nasab ha ugu noqoto hooyo ilmihii ay dhashay adiga walaalaha waay waa kaa xaaraam iyagana gabdhihii ay dhashay nasab ahaan ama ay muujisay sidoo kale waa ka xaaraam xawaashideediina waa kaa xaaraam xawaashidii marka waa maxay walaalaheed habaryarayaalkaa waa naagta adig ku nuujisay qofkii la dhashay habaryartaa waa ma guursan kartid dhan walba marka ilaa wa ilaa kulli man naasabaha saasuu ka wadaa marka aslan wa farcan wa xaashiyatan iyada marka marka taxriimka iyada korkeeda la fiiriyo iyada maxaa ka xaaraam noqonaya marka oo ku saabsan cunugan ee nuujisay isaga horta waa ka xaaraam ayb iyo wixii ou dhalo isaga iyo wixii ou dhalaa xaaraamka ah, bas ayb walaalo la simanoo isaga la dhashay oo iyada ayna nuujinin shaqo iskuma laha ayb isaga usuushiisii shaqo iskuma laha isaga dadkii dhalay isaga aabbihiis waa guursan kartaa cunug ay nuujisay aabbihii dhalay waa guursan kartaa ayb waxba kama adeerkiis waa guursan kartaa ayb marka iyada waxaa xaaraam ka ah qofkii radiici ay nuujisay iyo furuucdiisa bas duuna xawaashiyihi iyo wa duuna usuulihi usuusha maya xawaashidana maya waa kuwaas ajnebi bay kale yihiin ma la fahmayna ayb wayaxrumu waxaa ka xaaraama ah cala almurdaci kii la nuujiyey korkiisa ataswiiju guursi ilayhaa tii nuujisay uu guursado iyo wa ilaa kulli man qof dhammaantii naasabahaa iyada la nasab sheegto ama ha la sinaado oo qof la dhashay ha noqdo ama qof dhalay iyada ha noqoto asal ama qofay dhashay ha noqdo oo farac <coughs> wayaxrumu waxaa ka xaaraama calayhaa iyada dusheeda middaan wax nuujisay waaye ataswiiju guursi ila almurdaci kii ay nuujisay inay guursato wa waladihi iyo ilmihiisa faraciisii duuna man qof maya kaana ahaaday huwa qofkaasiba fii darajatihi fii darajati lmurdaci kii la nuujiyey darajadiisa mid ah oo kale maya kan la nuujiyey yaa ku derajo noqon karana walaalkiis isaga oo iyada laakiin aysan nuujinin walaal la dhashay oo iyada aynan nuujinin shaqo kuma laha nacam naagtan aniga walaalkayga nuujisay hooyay ii tahay maya nacam walaalkaa leeya hooya u tahay maya nacam ayb ow amase aclaa ka sarreeya dabaqatan dabaqa minhu isaga yacnii ka sarreeya radiici ayb radiica ninka ka darajada sarreeya wuxuu noqon karaa aabbihiis adeerkiis awowgiis wax shaqa iskuma oo marka si kooban haddii loo dhigo waxaa weeyaan yaxrumu calayhaa furuucu radiici faqad nam radiica furuucdiisa iyo asaga le xaaraamka ah bis duuna usuulihi waxawaashiyihi <coughs> ninka isaguna sidoo kale un waa ninka caanaha sababta ulahaa yani ulena waa sidoo kale oo ninkaa isaga waxaa ka xaaraam ah haddii gabar maalan naagtiisii baa gabar nuujisay aabbo kaleo isaga u yahay gabadhaas ma guursan karo ayb furuucdeedana waa ka xaaraam iyada ka farcan bes iyada marka la fiiriyana isagaas ma guursan karto nimanka la siman ma guursan karto xawaashidiisa furuucdiisana ma guursan karto usuushiisana ma guursan karto lanna cawaashidiisu adeeray u yihiin ayb xadiidkii caaishana waa taqaanaan ina akhaa abilqucays markii uu soo galayo ay tiri inamaa adeerka yani oo nebigu sal ll slam uu yidhi eh, taxriim uu ka sugay meeshaas faslun fi nafaqati nafaqadii axkaamteeda caddaynteediibu fasal yahay ayb nafaqadii axkaamteedii ayuu u fasal yahay wa nafaqatu alcamuudeyni nafaqada sideeda asbaab waajibisaa jirto saddex sabab ayaa nafaqa ay ku waajibtaa nikaaxun wa qaraabatun wa milkun ayb nikaax qaraabo iyo milki ayb nikaax ayaa ku mutaysta nafaqo xaaska zawjadu ninkeeda nafaqay ku leedahay liajli nikaax nikaaxa dartiisa laakiin waxaa shardi ah zawjadaas inay ahaato zawja mumakkana <coughs> ama mumakkina zawjo markaa ninkeeda eh, isu makanisay eh, hadday madaxtaag uu ku jiro oo kibir iyo uu ku jiro ama naashizo ay tahay nafaqo ma laha sharcan zawjada ninkeeda aan ku madax taagaynin nafaqay leedahay nikaaxayna ku heshay ayb qaraabada waxaa nafaqo ku mutaysto usuusha iyo furuucda ilmahana nafaqaa waajibka oo lagu leeyahay dadka la dhalay ilmama kuwa la dhalayba kuwa wax dhalayna nafaqaa lagu lahaan karaa kuwa wax dhalay oo waalidiinta ayaa nafaqo kule ilmahay dhalaan sababkay ugu yeelan doonaan isagaa sheegaya hadday ilmihii faqiir yihiin iyo yaraan faqri iyo siqar faqri iyo zamaano maba yaraa waa qof weyn cunugii laakiin cunug jiran way waa qof markaa yacnii curyaan ah ama boos qofka saasoo kale marka cunugga saasoo kale ninkii dhalay waalidka hadduu haysto waalidku waajibay ku tahay inuu nafaqeeyo waa qaangaaray shaqo kuma lihi ma jirta ayb midda kale waxay tahay waxaa kaloo ku mudan karaa faqri iyo junuun waa waalan yahay waa nin weyn waa qaangaaray siqar ma haysta laakiin waali baa waa waalan yihin waalidka waxaa laga rabaa inuu xanaaneeyo markaas hadiiba xoolo uu haysto waalidkii waajibay ku tahay inuu xanaaneeyo ayb ilmaha iyagana <coughs> kuwa la dhalayna nafaqaa ku waajibayso u waajibayso waalidkii dhalay waalidku marka say ugu waajibeen faqri iyo zamaano faqri iyo junuun ila siqar ma jira isagana waa waalid wax dhalayna ayb waalidkii maalan waa faqri wax ma haysto waa boos waa qof curyaan ama faqri iyo waalli waa isku heshay faqriga keligiisa uusan waxba kasba karin soona shaqaysan karin waa un la mid <clears throat> marka waalidkii isaguna saasuu nafaqo u yeelanaa ilmihiina nafaqay leeyihin qaraabay kuwaas ku yeesheen ana hadda waxaan ka hadlaynaa nafaqada waajibkaa ogow nafaqa sunnaha ma ka hadlayna adeerkaa iyo walaalkaa iyo abtigaa iyo qaraabo xiriirisay kugu leeyihin kuwaas eegta waana la arkaa mararka qaar licaaridi ma in wujuub uu ku imaado ayb waxaa iyadana ku jirto sababka saddexaad markaan leenahay marka waalidku waxay leeyihiin waalid yaa laga wadaana asal marka la leeyahy yaa laga wadaana hooyada iyo aabbaha koo awowga iyo ayeydaan waa sidoo kale awowgu waa aabbo ayeydu waa hooyo oo kale waa waajibay kugu tahay marka nafaradooda ilmo una waa ku ayeenayb saddexaad waa milkiga milkigu isagu wax allaale wixii la milkiyo xoolo nool oo gacanta ku hayso adiga leedahay addooman aa leedahay nafaqay kugu leeyihiin iyaguna sababkay ku mutaysta inna waa milkiga ayb shaaficiyada marka madhabka saddexdaas sabab sababka nikaaxa nafaqadiisu waa muqadaray leeyihiin labada kale waa bilkifaayati wax ku filan umbaa la siinaa labada kale qaraabada iyo milkiga nafaqada ku waajibto labadaas sababood intii iyaga ku filan baad siina bis laakiin xaaska nafaqadeedu waa muqadaray leeyihin suu sheegi doonayswaxaanoo dhan laakiin sharcigii haddaan lagu qadarin luqadii carabigana aan lagu qadarin curfiga in layskaga celiyo dadku waxay cunaan waa la fahmi karaan iyo axwaalahoodu say kala tahay nusaqa qaar meeshaan marka waxay dhigayaan wa nafaqatul camuudeyni kuwana waxay dhigayaan wanafaqaة اlwaalideyni wanafaqaة اlcamuudeyni labadii tiir nafaqadoodii min alahli ahalkii xaal ay ka ahaadeen oy ka mid yihiin ay ka ahaadeen waajibatun weeyaan waajib tu waajibaysa ayb yay u waajibaysaa marka lilwaalidiina kuwa wax dhalay iyo walmawluudiina kuwa la dhalay kuwa wax dhalay iyo kuwa la dhalay iyo labada tiir nafaqadooda ahalkii nafaqatu اlqaraabuu ka bilaabay wa nafaqatu اlcamuudeyni labadii tiir nafaqadoodii min alahli ahlkii ka mid ah waajibatun weeyaan tu waajibayso lilwaalidayni bay u waajibaysaa labadii waalid ama lilwaalidiina kuwii wax dhalayba walmawluudiina iyo kuwii la dhalay bay u waajibaysaa fa ama alwaaliduuna kuwa wax dhalay fatajibu nafaqatuhum nafaqadoodaa waajibaysa bishardayni laba shardi alfaqru faqri iyo wazamaanatu boosnimo qofkii inuu qof jajaban oo aan curyaanon socon karin oo shaqaysan karinba inuu waalidkii noqday ayb aw ilfaqru amase faqri iyo waljunuunu waaliba isugu darantay ayb nafaqadii marka saasay ugu waajibaysaa iyaga ayb zamaanadu marka waa aafo qofkii ku dhacday marka meesha waxaa ku baxaya hadday iyagu maal leeyihiin labada waalid nafaqadooda waajib maaha ayb ama waa kasban karaanoo kasab bayba ku jiraanba dad xirfad loo shaqaysan karaba ayb nafaqadooda markaa ma waajibayso faqri iyo zamaanay ku waajibeen ayb ama faqri iyo junuun ayb asalkeedana waxaa laga qaataa wasaaxibhumaa fi اdunyaa macruufan xataa hadday gaala yihiin waa la nafaqaynayb wasaaxibhumaa fi اdunyaa macruufan abubakar waxaa u timid waxaa gabadhiisii asmaa binti abibakar asmaa binti abibakar hooyadeedoo gaal ahayd baa u timid markaasii nebigu weydiisay sala allahu calayh ali wasalam hooyaday baa ii timid wahiya raaqibatun wana waxbayna iga jerinaysaa iga rabtaa afa asiluhaa ma xiriirinaya qaala nacam buu yidhaha hooyadaa xiriiri marka aayaddaa iyo xadiidkaas iyo u asala ayb waama almawluuduuna kuwa la dhalay fatajibu nafaqatuhum nafaqadoodii baa waajibayso bialaaثati sharaa'ida saddex shardi alfaqru faqri iyo wasigaru yaraan faqri iyo yaraan waxma haystaan waana ilmo yaryar <coughs> aw alfaqru waazamaanatu ama faqri iyo boosnimo aafa haysa ku dhacday aw alfaqru faqri iyo waljunuunu iyo waali ayb saasay iyagana nafaqada ugu waajibtaa iyagay u waajibaysaa nafaqadii wa raqiiqi addoommadii nafaqadoodii iyo walbahaa'imi iyo xoolihiina ina waajibatun weeyaan iyadana tu waajib ah walaa yukallafuuna lama kallifo min alcamali camalka iyo shaqada maa laguma kallifo laa yudiiquuna aysan karaynin waxaynan awoodayninna inaan lagu kallifin xadiidkii baaba saas u dhawaaqaywalaa tukallifuuhum bima laa yudiiquun waxaynan awoodaynin addoommadaa ku kallifinina ayb haddaa ku kaliftaan la qabta oo la shaqeeya xooluhuna sidoo kale waa rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wuxuu arkay isagoo guri ansaarta booqanaayo xaafad ansaar leedahay joogo ayuu wuxuu arkay rati mar <clears throat> ratigii markii nebiga uu jeeday ayuu usoo foorarsaday waa ololay marka waa qayliyey markaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh waali wasalam man saaxibu hada aljamal ratigan aawo qofkiisii markaasuu yidhi ana yaa rasuul allah nin dhallinyaro ansaartii ka mida ah, yidhi anaa iska leh markaasuu wuxuu yidhi innahu ishtakaa itaqi illaaha fii haadihi اlbahaa'im xoolahan ilaahay uga cabsada innahu ishtakaa ilaya waa ii soo dacwooday wuxuu ii sheegay annaka tujiicuhu wa tudhiibuhu fi lxamli inaad baahi iyo culays iyo rar badan iskugu darto ii sheegay marka xoolahan ilaahay uga cabsada kuwa marka iyaga marka ma lagu kalifayo waxaynan awoodaynin nafaqana waa leeyihiin calaa qadri اlkifaayana wa nafaqatu zawjati naagtii nafaqadeedii zawjadii almumakinati ee ninkeeda isu makanisay oo aan madaxtaagga ku jirin min nafsihaa nafsadeedii makanisay min nafsihaa nafsadeedii <clears throat> yacnii ninkii markaa uu makanisay nafaqadeeda waajibatun weeyaan tu waajib ah oo iyadana way waajibaysaa calى zawji ninkay ku waajibaysaa ayb wa hiya nafaqadaasuna muqadaratun weeyaan mid tun la jaangooyo la qadaray labadii kale marka waxaad mooddaa inay calaa qadri اlkifaaya iska ahaayeen ayuu tilmaamaa tanna inay muqadar tahay wa hiya nafaqada naagta ay leedahay muqadaratun weeyaan fain kaana zawju zawjku haddii uu yahay muusiran mid xoolo leh wax haysto famuddaani laba koombo oo min haalibi quutihaa quudka meeshaas uu joogo ama quudka la cuno haalibkiisa laga bixiyo laba mud oo min haalibi quutihaa quudkeeda haalibkiisa ah beriis haddii magaalada laga cuno laba koombo beriisay leedahay haddii laga cuno geley geleydii wahaa kada qofka hadduu muusir yahay haysta ayb iyadaa siday doonto marka yeelaysa waxay ka cuni kartay ka cune wax kale waa iyadaa iskale iyadaa tasarufkiisa iskale wayejibu waxaa waajibaya min aludmi goosaarta iyo walkiswati iyo maradana maa ayaa waajibaya jarat ilcaadatu caadada ay ku dareertay bihi maaga wixii ay caadada ku dareersatay dadka xoolaha leh say dharka u gataan dadka aan israafka badnayn saasoo kale ugu gadaa dhar dadka aan israafka badnayn xoolaha haysto say dharka u gataan ugu gadaa markaayb ayb wixii marka goosaarta marka magaalada dadku ay ka cunaan iyo waxa badana ay wax ku goosaartaan dadka wax haysto ayaa laga rabaa marka ayb wain kaana haddii uu yahay mucsiran mid mucsir ah oo nafaqadii yacnii ka cuslaystay oo aan waxba haysanin badan famudun mud baa u sugnaaeeya facalayhi korkiisa waxaa muddun mud mudka oo min haalibi quuti اlbaladi beledka quudka laga cuno haalibkiisa halkoon baa kaas laga rabaa iyo wamaa waxa ya'tadimu bihi ay ku iidaantaan almucsiruuna dadka aan waxba haysanin wayugsuunahu ay marshadaan iyo waxa dharka say u gataan dadka saasoo kale ah iyo iyo waxa ay ku iidaantaan iyona waa sida dadka isagoo kalea waxa ay ay caadadooda ku dareersatay buu wax ku goosaarayaa dharkana uu ku gadaa amaa quudka haalibkaa ah halkoon baa isaga laga rabaa ayib wain kaana haddii uu yahay mutawasitan mid dhexdhexaada ah haddii uu yahay famuddun facalayhi korkiisa muddun baa mud iyo wanisfun iyo nus wa min aludmi wاlkiswatina alwasat goosaartii iyo iyo aradbixiina dhexdhexaad wain kaanad naagtu haddii ay tahay miman yukhdamu midluhaa iyadoo kale mid loo khidmeeyo oo naagtu haddii ay tahay iyadoo kale mid yacnii loo shaqeeyo oo jaariyad iyo wax u shaqayso fa calayhi korkiisa waxaa ikhdaamuhaa u adeejinteeda inuu u qabto marka qof uu u keeno markaa u khidmeeyo oo shaqadii khidmada iyo u qabto wain acsara binafaqatiha marka intaas uga baxay nafaqatu zawja zawjada marka ninkeeda isu makanisayna waa midda waxaas leh ayb nafaqadii ninka haddii uu markaa mucsir ka noqdo fasakhii iyo wixii ku xirnaayo rabaa inuu galo wa in acsara ninkii haddii uu ka cuslaysto uu waayo binafaqatiha nafaqadeedii falahaa waxay leedahay fasku nikaaxi nikaaxa fasakiisa mucsir buu noqday ninkii nafaqo dhanba maba haayaba fasak baa u bannaan qaadigay u rafcinay arrinteeda waa la keenaya qadiyadii baa la ogaanayaa bis markaa waa mucsirnimo ayb ayaa ay fasakh u qaadanaysaa laakiin marka ay fasakha qaadan karto waa ninku haddii uu ka yareeyo uu awoodi waayo mucsir wixii laga rabay markuu awoodi waayo masalan ninkan xoolow lahaa jiray muusir buu ahaa nin muusir ah buu ahaa gurigiisa marka waa u waasici jiray waa fakriyey marka hoos usoo soo degey waxay leedahay marka maadaama muusirnimadii uu ka soo degey hadda halkiisa koomba iyo waa keeni karaa wixii ninka ugu yar laga rabay hadda waa haystaa iyada marka ma dhihi kartaa maadaama nafaqadeedu saas ahaan jirtay tii waa la waayey fasaq baan rabaa ma lagu fasakhayo sidaasoo kale fasaqu markuu imaan karo waa in la waayo nafaqatulmucsir in laga hoos maro nafaqatulmucsir in laga hoos maraa shardi ah ayb haddaan laga hoos marin middaas oo tii mutawasitka iyo tii mucsirkiiba waa haystaa waa awoodi karaa taa unbuu siinayaa nacam hoos u dhacaanna waxaa keenay duruufa iska keentay marayb wain acsara binafaqatiha nafaqadeeda haddii uu markaasi ka icsaaro oo wax ka culays ay ka gasho falahaa fasqu nikaaxi <clears throat> falahaa naagtii waxay leedahay <clears throat> lababa u bannaan inay iska sabarto <clears throat> haddii kalena waxaa u bannaan inay fasakh raadsato walahaa fasqu nikaaxi nikaaxa fasakidiisii bay leedahay furqada marka ay ku kala tegayaan taasoo kalena waa furqatu fasqin laa furqatu dalaaqin ma aha dalaaq ma nuqsaamin ma nusqaaminayso marka xaakimkii baa marka fasakh u qoraayo ama qaadigii bis dalaaq maahan marka waa fasakh ayb nafaqadii marka soo tagtay naagtu uma fasakh dalbo karto cabaaray iska soo sabartay mar dambaa fasak ku soo dhacay nafaqadii hore darteed ima siinin ama isagii baaba wax helay ayaanay laakiin iyada soo sabartay markaa kadib bay waxay dalbatay nafaqadii hore darteed in fasak l lagu siiyo ma lagu siinayo taas wakadaalika sidaadaasoo kale in acsara haddii uu ka mucsir uu ka noqdo bisadaaqi maharkii uu ku icsaaro qabla dukuuli intaan la dukuulin ka horna fasak waa waa qaadan kartaa iyadana waa mehersaday int intuusan jimaacin ama u galmoonin bay tiri isii mahayuu yidhi marka mana awoodi hadda waa marka sadaaqiibuu mucsir ka noqdayba markaan meherkii waa nafaqo ma aha waa raadsan kartaa waa u bannaan yahay faslun fi اlxadaanati xadaanadiiba uu fasal yahay ayb alxadaanatu ma'kuudaة min alxidni ayaa laga qaatay wahuwa اljambu waana dhinaca qofka qofkuu xanaanaynaya dhinacuu ku haya ayb sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa xifdu man laa yastaqilu biamri nafsihi camaa yu'diihi licadami tamyiizihi ayb qof in la xifdiyo la ilaaliyo laa yastaqilu biamri nafsihi qof aan isaga ismaamuli karin oo tiisa aan maamuli karin in la ilaaliyo maxaa laga ilaalinaa camaa yu'diihi wax isaga dhibaayo waa xanaanada waxaan inagu u naqaanaa daadki unbaa nuun ay ku bedeleen waidaa faaraqa arajulu waidaa haddii faaraqa arajulu qofku uu faaruqo zawjatahu xaaskiisa uu faaruqo walahu walxaal lahu isaguna oo u sugnaaday minhaa naagta xaggeeda waladun ilmo ay u sugnaadeen oo ay u dhashay isaga fa hiya iyada ayaa axaqu ku xaqnimo badan bixadaanatihi xanaanaynta ilmahaas ilaa sabci siniina ilaa toddoba sano laga gaaro uma markaa dabadeed yukhayaru waa la khiyaar gelinaa bayna abaweyhi labadii dhashay dhexdoodii yaa loo khiyaargelinayaa toddoba sano kadib fa ayuhumaa labada koodii oo ikhtaara uu doorto sullima ilayhi waa loo sallimaa loo dhiibayaa labadii qof marka waa hadday isqabaan waaba isqabaanba hadday kala tageen marka ilmana ninkii naagta ay u hayso iyadaa ku xaqnimo badana layidhi xanaanada marka ilmuhu baahida hooyada uu u qabaa aad u fara badan saas darteed marka iyadaa ku xaqnimo badan shuruud bayna leedahay xaqnimadaas naftirkeeda ayb gadaal uu ka sheegi doono ayb oo rasuulka sala allahu alayh ali wasalam naagaa usoo dacwootay waxay tihi ninkii hebel ah waa ifuray ilme inay ilmo u haysay u sheegtay ilmihiina inuu iga qaatou rabaa cunugaygii markaasuu wuxuu yidhi anti axaqu bihi adaa ku xaqnimo badan buu yidhi ilmahaas maa lam tankixii intaadan nin kala guursanin adaa ku xaqnimo leh haddii ilmuhu ay toddoba jir yihiin ama tamyiiz ilmo wax kala garan kara ay yihiin hooyadii aabbaha mid doortaa la leeyahay aabbihi intaa la istaajinaya hooyadiina meeshaan cunugii dhexdaa la dhigaya kii uu doorto uu aado ayaa qaada ayaa xanaanadiisa iskale marka waa marka laakiin kala dooransiintu waa sinu tamyiiz markay uu jiro cunuga ayb laakiin cunug yar oo dhashay un mar dhow oon toddoba gaarin tamyiis lahayn hooyadaa ku xaqnimo le intaysa guursanin haddii ay nikaaxsato hooyada ay guursato waa ka soo wareegay marka xanaanada ayb ilaa inay guursato qof ilmahan weli oo kale u noqon karo qaraabo la noqon karo adeer iyo wax lamid oo kale ninkii masalan ama walaalkiis baa guursaday ama adeerkiis baaba guuryaa walaalkii baa guursaday ilmihii adeer buu u yahay ama dad marka saas qaraabo dhow ulaa ah baa guursadeen markaas inay iska hayso labadii maslaxa in lagu heli karo ayb taas ishaaraya uma yukhayaru waa la khiyaar gelinaya toddoba haddii u gaara bayna abaweyhi labadii dhashay labadiisii waalid fa ayuhumaa labadooda kii oo ikhtaara ou doortaa sullima ilayhi loo sallimayo loo dhiibaa wa sharaa'iطu اlxadaanati ayb xadaanadii shuruudaheedii sabcun toddoba waay toddoba shardi baa qofka wax ku xanaanayn karaa alcaqlu caqli waalidii baa baxday qof waalan waxma loo dhiibaa hooyadu hadday waalatay waa ilmaha ma haynaysa iyada wاlxuriyatu xornimo addoon isaguna ma haynayo maxaa yeele shaqaa maanta dhanba uu ku jiraaba ninkii iska lahaa baa shaqo u diraayo wاddiinu diin ayaa shardi ah oo gaal xanaano marka ma galo oo yacni haddii labada waalid mid uu gaal maalan yahay ama qofkii xanaanada yeelanayaaba gaal noqday maalan ka kalaa loo dhiibaa markaas kaas ma loo dhiibayo oo xanaanadii isaga hadduu doono ha yeesho laakiin maanicaa ku qumay oo kufriga maanic ah ayb falaa xadaanata likaafiratin wadiin marka markuu leeyahay falaa xadaanata likaafiratin calaa muslimin gaal marka qof muslima ah, xanaano kuma laha waalcifatu dhowrsanaan oo faasiq isagana xuma loo dhiibayo qof faasiqa ah, wax loo dhiibi maayo haddii qofkii uu faasiq yahay ilmihii marka diinkoodii baa asal oo daruuriyaadka diinka ugu horeeyo asalna u ah marka diinkiisii buu hallaynaya ma loo dhiibayo ayb wاlamaanatu ammaano ayaa shardi ah ayb ammaanadii iyadana waxaa weeyaan qofkan waxaan ammaano inuu leeyahay waxbaa lagu siinaa ilaa ninkan ilmaha marka naagta uu furay ay u hayso biil iyo nafaqo iyo waxyaabay ilmaha ku leeyihiin iyadii marka qof ammaano leh inay tahay ayb waliqaamatu negi ayb iqaamadii marka musaafirkii baa baxay labadii waalid waxay ku nool yihiin maalan magaaladan tii marka hooyadii baa ilmihii la siiyey hooyadii marka waxay rabtaa inay marka la safarto oo meeshii ma rabto inay joogto maya marka maanic marka waxaa weeyaan ku qumaayo iyada korkeeda ilmaha looga celinayo waa in markaasi waalidkii meeshii uu joogay awal ay joogeen hadday kan joogaya markaas yaa xanaanaynayo waliqaamatu iyo negidii oo cunuga mumayiskaa beledka uu joogo qofka joogaa inuu joogaa shardi ah ayb bian yakuuna abawaahu muqiimayni fii beledin waaxidin inay joogeen falow araada axaduhumaa safara xaajatin mid baa safar doonay inuu aado ka xajin wa tijaaratin kaana safaru ow qasiiran kaana alwaladu اlmumayizu wagayruhu maca almuqiimi buu la joogaa markaa labadooda hooyadii baa la siiyey maalan dan baan leeyahay tiri xajkii waxbaan aadayaa ilmihii marka aabbaha loo keenaa intay ka soo noqonayso siyaabahaas marka shuruudahaas marka ayuu dhigay toddobada ayb wاlkhuluwu ayb shuruudihii marka uu wadaa wاlkhuluwu ka khaali noqosho min zawjin nin ay ka khaali taha shardi haddana ah oo naagta haddii la guursado nin kale uu guursaday ninkaas ajnebigaa ee guursaday ilmahan isaga ma dhalin inuu dhibsanaya laga yaabaa waa laga qaadaa marka ayb fain ikhtalla shardun shardi hadduu dhinmo minhaa shuruudan hadda aan soo sheegnay ka mida saqadad way dhacaysaa xanaanadii oo xanaanadii marka meeshaa way ku tegeysaa haddii hooyadii la waayo habaryartii waa geli kartaa booskeeda ayb aabbihii haddii meesha uu ka maqan yahay oo rasuulka sala allahu alayh waali wasalam xamse gabadhiisa ayaa waxaa ku dacwooday eh, jacfar iyo zayd ibnu xaarisa iyo cali ayaa ku dacwoodeen mid walba anaa haynay anaa haynay markaasuu nebigu wuxuu u xukumay jacfar xaaskiisiiba u xukumay oo wuxuuna yidhi alkhaalatu bimansilati اlum habaryartu hooyada booskeeda oo kalea marka jacfaraa qaatay jacfar marka isaga ahaantiisa waxaa loogu xukumay habaryartaa loo xukumay habaryarteeduu qabay marka jacfarna habaryartii marka waa aadaysaa wاlkhuluwu min zawjin fain ikhtalla haddii uu dhinmo shardun shardi hadduu dhinmo minhaa shuruudahan lasoo sheegay ka mida toddobadaas saqadad way dhacaysaa xanaanadii markaa ayb marka xanaanada waxa ugu muhiimsan waa diinka iyo cifada haddii aan lahaynin marka labadaas marka dadkan ama iska xumaanta u badan oo ama dadkan iska qayilaaya iyo kuwaan marka balwadda badan iyo wax in loo dhiiba ma aha ayb mana leh haddii diinkiiba meesha uu ka maqan yahay oo gaalnimo ay taallana iyadana marka xanaano ma leh oo gaal isagu marka qof muslima xanaano ma ku yeelan karo uguma sugnaa karo karo maxaa yeele iyagaa awliyo isku awaladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdin ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi اlardi wafasaadun kabiir ayb marka weli isuma aha iyadii marka waxay noqonaysaa sidaas marka in ay uga tagto ayb kitaabkii marka kitaabu nikaax iyo wixii la xidhiiray halkaasu ku dhammaaday rubacaas isaguna nacam hal rubac ayaa marka kitaabka ka dhiman oo kitaabuuljinaayaat iyo wixii kale xuduud iyo wixii ka dambeeyo wabillahi towfiiq wsal lla slam calaa nabiyina